لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الشرك يوحى ka يوحى لها إسلام waxyaalaha in uu ruuxu uu gargaar weydiisto cid aan alla ahayn subxaana wa tacaala inuu gargaar ku codsado ama alla cid aan ahaynba uu u yeedho oo uu baryo labadaasiba waxay ka mid yihiin waxyaalaha shirkiyaadka ee islaamka lagaga baxo istikaasada waxaa la yidhaahdaa dalabu alkaws wa huwa isaalat shidda yani gargaar weydiisi waay wuxuuna khaas ku yahay dhib taagan oo ku haysta markaad doonayso in lagaa garab siiyo lagaa gacan siiyo lagaa qaado ayuu gooni ku yahay marka waa gargaar weydiisi wey amaa ducada oo hadalka dambe sheekhu yihi aw yadcuwa hayrahu ducadu ayadu waa baryo oo dhan noocay dooni baryadaas ha noqoto inaad u yeedhato cid ado oo inuu dheef ku siiyo ugu yeedhanayo ama dhib inuu kaa nabadgeliyo kaa badbaadiyo ugu yeedhanayo marka wuxuu isugu cadfay waa min baabi cadfi alcaam cala alkhaas wey way kala guda weyn yihiin ducada ka guda weyn istiqaasada istiqaasadu waa qeyb ka mida qeybaha ducada yani waxaa la yidhaahdaa baynahumaa cumuumun wa khusuusun mutlaq yani istiqaaso walba waa duco laakiin duco walba istiqaaso maa saas way macnaa yani waxaa ka guda weyn ducadaa ka guda weyn istiqaasaduna waa qeyb ka mida ah ducada qeyb ducada ka mida ah iyo baryada ayaa istiqaaso si gooniya loogu magacaabay oo qeybtaasi waxa weeye waa dhig yaalla oo ku haysta markaad doonayso ugu yeedhanayso in lagaa qaado markaasaa istiqaasada la yidhahda laakiin ducadu waa ka guda weynta dhib aad ka cabsadaysoon kugu dhicin dheef aad doonayso mid ku hays kulli waa soo gudagelaya ma marka ducada ka guda weynta saa daraadeed buu sheeku isugu cadfay marka labadooduba shirkigay ka mid yihin maxaa yeelay waa cibaado wey kulligood waa dadbaryo baryana waa cibaadaday ka mid tahay baryadu waa laba qeyboodoo ducaau cibaada iyo ducaau mas'ala labadaasay u qeybsan tahay ducaa cibaada waxa weeye waa addoonku inuu amarka ilaahay subxaanahu watacaala uu isu taago oo uu qaato oo ilaahay uu ateeco ducaa weeyaanoo waa ducada qeybteeda cibaadada wey midna ducaa-u mas'ala la yidhaahdayo waa midda afkii carabka lagaga dhawaaqo ee hebelo wax isii oo kale ilaahayo waxaa isii ilaah waxaa iga badbaadi taana waxaa la ducaa-u mas'ala la yidhaahdaa ayadaa markaa taa dambe ayuu hadalka sheekhu u badan yahay adilada uu keenay baa laga garan oo dacaa u mas'alada ah ayadaasaa marka laba qaybood u qeybsamayo qeyb bannaan iyo qeyb aan bannaanayn qeyb makhluuqa loo jeedin karo iyo qeyb ilaahay mooye cid kale aan loo jeedin karin qeybta makhluuqa loo jeedin karo waxa weeyaan waa wixii uu awoodi karo wixii uu makhluuqa awoodi karo oo tabartiisa ah makhluuq kula joogo ruux kula joogana uu yahay waad ka baryi kartaa oo waad weydiisan kartaa waa kii nebigu dhihi jiray sal ly waslam man dacaakum fa ajiibuuhu ninkii wax idin weydiistaa yani waxa weeyaan ajiiba oo yeela yani waa kii xadiid kale nabigu kudhi jiray sal ly wasalam idaa dacaaka fa ajiibhu hadduu kuu yeedho yeel marka haddaad tidhaahdo nin wax kugu dhaamo war wax igu tar waxaana wuxuu awoodi karo uu yahay oo gacantiisa ku jira waa nooc ducaa u masala ka mid a ah, laakiin waa nooc banaan oo sharcigu u ogolaaday islamarkaa haddana waxaa loo baahan yahay inuusan qalbigaagu ku xidhmin shaksigaas iyo ciddaasi aada u aragto inuu yahay sabab un ilaahayse qalbigaagu inuu mar walba ku xidhnaada la doonaya maa xataa middaa banaan qalbigaagu yuusan xagga aadin maa saas wey midda aan banaanayni waxa weeye oo ilaahay keliyeeta mooye cid kale aan la siin karin cid kale haddii la siiyana gaalnimo ay ka imaanayso shirkiga waa midda uusan makhluuqu awoodi karin wuxuusan keri karin tabartiisa aan ahayn oo cabsi iyo jacayl iyo ay la socoto yaad weydiisatay masalan waxa weeyaan mid qabri ku jira ayaad wax weydiisatay jin baad wax warsatay geed baad wax warsatay qabri baad wax weydiisatay waxaysan awoodi karin ama ninkaa maqan baad macnaha wax wey wax warsato war waa xisbi aad tidhi aan ku maqlayninba taas wey midda macnaha ducada shirkiga ka mid ah iyo istiqaasada shirkiga ka mid a taas wey baabun min ashirki shirkiga ayaa waxa ka mid a an yastakiisa inuu gargaar weydiisto bikayri illaahi alla cid aan ahayn ciduu dooniba ha noqdo ow amase yadcuwa inuu baryo hayrahu alla cid aan ahayn inuu baryo oo u yeedho oo ugu yeedho inuu dheef siiyo ama dhib uu ka badbaadiyo wa qowli illaahi tacaala ayuu baabu yahay walaa tadcu ha baryi nebiyow min duuni illaahi alla sukadi maa laa yanfacuka wax wax ku tarayn walaa yaduruka aan ku dhibaynin fa in facalta haddaad saa yeeshana fa innaka adugu idan markaa min aldaalimiina kuwa gaaloobay baad ka mid tahay daalim gardarsaday baa tahay macna yaani nebigaa lala hadlay salawatullhi wasalaamu caleyh hadalka isagaa loo jeeday waxaa hadalka loogu jeedinaya hadalka isaga ha loo jeediya laakiin wuxuu u dhacayaa ummadda oo nabigeena salawatullh wasalaamu caleyh nusuusta in badan baa lagu halqabsadaa waa halqabsi ahaan wey maxaa yeele isaga ilaahay cidaan ahay inuu baryo ka dhici mayso kamana dhacayso waa macsuum wey ilaahay baa ilaaliyey subxaana wa tacaala laakiin waxaa isaga loogu halqabsanaya waa weysha gowraca dib ha ku qusqaatay wey haddiiba nebi maxamed salawatullhi wasalaamu caleyh laleeyahay haddaad cil aan aha ilaahay ahayn u yeedhato dhib iyo dheefna aan ku siin karayn daalim baad tahay haddii goodigaaba nebiga lagula hadlaya salawatullhi wasalaamu caleyh intay sida kasoo hadhay maxaad muddaa marka waa lagu qusqaata wey marka in alle intii kasoo hadhay ama welinimo sheeganaysa ama sheekhnimo sheeganaysa ama salaax iyo wanaag sheeganaysaa ku qusqaado wey ma nebi maxamed baad ka fiixantahay salawatullhi waslamu caleyh saasaa loogu halqabsan nabiga sal lla alay marka waxaa la yidhi ha u yeedhanin nebigow ducadani waa ducaau macnaha waxa wey mas'ala ha u yeedhanin oo waxa weydiisanin waxaan waxba ku tari karin haddaad cibaadadiisa ka tagto haddaadan caabudin oo dafirto oo isagoo dhanba aada ku gaaloodo bal haddaad aflagadisood wax ka sheegta xataa waxaan waxba kuu geysan karin haddaad wax walba u samayso oo si kasta isugu dhiibto oo wuxuu doonayo o dhan siisana aan waxba kugu biirin karaynin kaa maxaad ka caabudi ha u yeedhanin baa l nabiga lagu leehay salawatullah wasalaamu caleyh tilmaantaa waxaa wadaaga makhluuqaadkao dhan ha kala reebin malaa'igta ka soo bilow oo nebiyada soo mari oo weliyada ku xija oo mashaayikhda ku xija oo jamaadaadka ku xij kulligood waxaa ka dhexeeya yani waxay wadaagaan dhibna ma geysan karaan dheefna ma geysan karaan waxba ma maamulaan mar hadday sidaas tahay inaan loo yeedhanin cidda macnaha dhib iyo dheefi gacantiisa ku jirtaa loo yeedhaa oo dhib macnaha waxa weyaan inuu kaa badbaadiyo ama dheef ku siiyo loogu yeedhaa macna haddii aada yeesho soo ma ah daalim baad fa inaka idan min aaalimiin daalimkaa waxaa laga wadaa waa dulmigii weynaaye shirkiga ahaa macna maxaa yeele camalka hore lasoo sheegay aayadda lagu sheegaa shirki ah saas daraaddeed fainaka idan min aaalimiin ay min almushrikiin gaaladaad ka mid noqon wey macna sidaas weyaan marka ducada iyo baryadu waa cibaado wey inay cibaado tahayna yani waxa weeyaan wax muranba laga keenaba ma ah yani xadiista qur-aanka oo dhan iyo axaadiista nabiga sal lla alay wasalam ayaa waxay ku wada cad yihiin baryada iyo cid u yeedhashadu inay cibaado tahay cibaadana ilahay baale baa nidhi subxaana wa tacaala waa ka nabigeenu odhanaya sal lla alay wasalam adducaau huwa alcibaada baryada iyo u yeedhashadu waa cibaado wey waa xadiid nas-a ah wey axmed iyo tirmidi iyo abu daawuud iyo ibnu maaja baa weli waa xadiid saxiixa wey inay baryadu ay cibaado tahay iyo u yeedhashadu ayuu muujinaya haddii nebigu saa u xadeeyey salawatullahi wasalaamu caleyh aayaadkuna ay caddaynayaan ciddii alle cid aan ahayn u yeedhata ama owgii ha noqoto ama sheekhibaa la noqdee wax ilaahay lahaa subxaanahu watacaala buu addoommadiisa siiyey wabitaali shirki buu ku dhacay waa la wadaajintii laysu diidanaa walaa tadca hagu yeedhanin min duuni illaahi alla sokadiisa maa laa yanfacuka waxaan wax ku taraynin haddaad ka tagto cibaadadiisahood walaa yaduruka waxaan ujeeda maa laa yanfacuka waxaan ku anfacaynin haddaad caabuddo walaa yaduruka aan ku dhibaynin haddaad ka tagto cibaadadiisa haddaad caabsidana dhib kuuma geysan karo haddaad adeecdana dheeb kuma siin karo waxba kuguma tari karay fa in facalta haddaad yeesho fa inaka adigu idan markaa min aaalimiina kuwa gardarsaday baad ka mid tahay mushrik baata wey macnaha laakiin waxawy innagaa laynagu quusinayaayo war haddiiba nebi maxamed sal lay slam saa lagu leeyahay nin kalena la dhown macnaha wax iska jir wey wqowlihi tacaala wain ymsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila huwa wain yuridka bikhayri falaa raadda lifadlih yusiibu bihi man yashaau min cibaadihi huwa algafuur raxiim wain ymsaska allaahu alle hadduu kugu taabto bidurin dhib hadduu kugu taabto falaa kaashifa wax faydaaye lahu uma sugnaanin isaga ama falaa kaashifa wax faydaaye lahu isaga faydaaye mawjuud ma jira ma ah ilaa huwa isaga mooyaane haddii alla dhib kuu keeno dhibkaasi waxaan isaga ahaynoo faydi karaayo ma jira ma ah wa in yuridka hadduu alla kula doono bikhayrin wanaag hadduu kula doonona falaa raadda wax hor istaaga oo diida lifadlihi fadliga alla diidaaye mid jira ma ah yusiibu alla wuu ku asiibi bihi fadliga man yashaa uxidu doonuu siini oo min cibaadihi addoomadiisa ka mid wa huwa alle alkafuuru waa midka dembi dhaafa alraxiimu addoomadiisa u naxariista wey macnaheedu waxa weeye haddii ilaahay dhib kugu keeno subxaana wa tacaala cudur ama faqri ama dhibaato kale caruurta dhib kaaga dhaco xolaha dhibaato kaa gaadho lafahaagaba dhibba ku gaadho dhib guud uu dhaco nabadgelyo darro iyo abaaro hadday dhacaan cunto yari hadday dhacdo dhibkaasi waxaan ilaahay inoo qaadi kara ma jiro wax faydi kara oo qaadi kara oo bedeli karaay ma uu jiro oon alla ahayn subxaana tacaala ilaa huwa waa xasri wey sidaas wey taasi waa haddii way dhibaata dhacdo wey hadduu ilaahay khayr kula doono wanaag kula doono caafimaad iyo xoolo iyo cilmi iyo hanuun iyo diin hadduu ilaahay ku siiyo iyo khayrna khayrkiisaa uu kula doono isagu kula damcay cidna ma diidi karto cid ishortaagi karto oo ilaahay markuu kula doonay diidi kartaay mid jirtaba ma ah saas way macna cidduu ilaahay doono addoomadiisa ka mid a ah ayuu siin oo uu siinayaa macnaha fadliga iyo khayrka allana waa midkii dambi dhaafo addoomadiisa u naxariista wey ayaddu marka nas waxay ku tahay makhluuq oo dhan meel wada mariya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dhibaatooyinkana keena dheeftana ilahay baa bixiya subxaana wa tacaala wanaagna allah bixiya dhib iyo waxaan wanaag ahaynna ilahay unbaa keena xaggiisay ka timaada haddii la qaadayana ilaahay baa qaada oo badela sidaa daraaddeed meel kale in laga raadiyayo waa lugooyo wey meel kale in laga raadiyo waa lugooyo wey macna sidaas weyaan cid kaloo qaadi karto feydi karta ma ay jirto waxaa u markhaati kacayaa xadiidkii nabigeena sal alay slam uu dhihi jiray ummadoo dhan hadday isu timaado oo inay wax kugu tarto ay isugu timaado isku kaashato waxba kuguma tari karaan uusan ilaahay kugu talagelin subxaana wa tacaala hadday kulligood isu yimaadaan oo iska kaashadaan sidii dhib lagugu geysan lahaana dhibaan ilaahay kugu talagelin kuma geysan karaan saas wey macna bal mabdaa asaasiga mabaadida bal mabdaa diinta dhan ay ku taagan tahay wey mabda-aasi ruuxa hadduu ka lumo waa arrin halis a ah wey oo uu rumeeyo ilaahay in kownkiisa lala maamulo oo uunkiisa lala maamulo oo laga dhaadhiciyo wax la yidhaahdo awliye ilaahay ka sokaysaa jirta oo qaaradaha u kala talisa oo dhulka taakataaka ugu jirta oo wixii ruuxu weydiista ilaahay uu xilsaaray inay adduunka maamusho oo waxaad weydiisa ku siin halkaa hadday ruuxa caqiidadu ka gashay waa arrin halis awey ah maxaa yeelay diinta dhanba waxay kasoo horjeeta waa taas wey ta la doonaya in lala dagaalamo ee af iyo adin iyo seef iyo wax walba lagula dagaalamo waa mabda mabda aasaa la diidan yahay maxaa yeelay xaqi ilaahay laha subxaana wa tacaala oo addoommo la siiyo ayaa ka dhalanaysa macna iyo addoommadoo lugo ah meel aan waxba jirin inay ku logo-aanoo xoolahoodii iyo waktigoodii iyo kulli ku baxo oo dhib mooyaane dheef ayna ka helenin khasaarahaasna meesha waa ku jiraa macna in yamsaska allaahu allah hadduu kugu taabto bidurrin dhib dhib hadduu ilaahay kugu keeno noocu dooniba dhibkaasi ha noqdee falaa kaashifa wax fayda lahu isaga mawjuudun mid jira muusan ahaanin ilaa huwa alla mooyaane dhibkaa wax faydi karaaye ma jiro alla mooyaane subxaanahu watacaala waa aayad cad wey wain yuridka hadduu alla kula doono bikhayrin wanaagna falaa raadda wax hor istaagoo diidi kara lifadlihi ilaahay fadligiisa wax diidi karaayo mawjuudun mid jira isaguna ma ah cidina ilaahay fadliguu kula damcay kuuma diidi karo kaama hor istaagi kara waxba ha ka cabsani marka sidaas wey sheekh baa cuntada kuu diidiyo isagaa wax qadin iyo haddaadan macnaha waxa weye neefkiisii bixinin waa xooluhu kaa dhammayn iyo wax alla wuxuu kuu geysan kara ma jira halugoy saas wey macna waa kii nebigu sal ly waslam ducadiisa ka mid ahay allahuma laa maanica limaa cafayta walaa mucطiya limaa manacta ilaahu wixii aada bixisayna nin hor istaagi karoo diidi kara ma jiro waxaad adigu diidayna ninna ma keeni karo addoommada nin u keeni karayo ilaah kasoo qaadi kara ma jiro wuxuu alla diiday subxaana wa tacala mabda'aasaa la dooni dadka muslimiinta inay rumeeyaan yusiibu oo markii mabda'a la rumeeyo waxaa laga raaxaysani makhluuq oo dhan baa laga raaxaysan cabsida laga cabsanayay iyo argagax laga argagaxsan yahay hanqaltaagga iyo hunguriga la hunguriyeynaya wax laga doonahayay waxaasoo dhan bay addoommadu ka raaxaysan ilahay bay ku wada xigmi subxaana wa tacaala caqiidadaa u toosiya u hagaagi yusiibu alla wuxuu xusiinaya oo ku asiibayaa bihi khayrkii ama fadligii man yashaau xiddu doono min cibaadihi addoommadiisa ka mid addoommadiisa addoonnimadaasi waa tii caamka ahayd maxaa yeelay cubuudiyadaa laba qaybooda mid khaasa iyo mid caama addoommada oo dhan guud ahaan xagga abuurka iyo maamulka ilaahay bay addoommo u yihiin addoonnimo khaasana waa jirtaayo addoonka mudiicee ilaahay ka amar qaadanayana waa addoonnimo khaasa wey tii caamkahayd baa laga wadaa marka maxaa yeelay khayrkan la sheegay iyo fadligan la sheegay mid adduun iyo mid aakharaba way soo gelayaan ka aakharo muslimiintuu ku gooniyayo dadka muminiinta laakiin ka adduunka gaal iyo muslimba waa ka dhexay kullan numidu haaulaa wa haaulaai min cafaa'i rabbik wamaa kaana caطaau rabbika maxduura saas wey macana gaal iyo islaamba yani adduunka xolihiisa waxbaa laga sii wa huwa alle alkafuuru waa midka dembi dhaafo wey addoommadiisa u dembi dhaafo arraxiimu oo naxariista wa qowlihi buu baabu yahay odhahda alla subxaana wa tacaala uu yihi ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadi laa yamlikuuna ma hanan karaan lakum idinka risqan wax masruuf ah iyo siismatoona idinma hanan karaan ee fabtaquu raadiya cinda allahi ilaahay agtiisa alrisqa ilaahay risqi ka raadsada wacbuduuhu alla keligii caabuda oo washkuruu lahu ilaahay ku shukriya u shukriya u mahad celiya ilayhi xaggiisa turjacuuna laydiin celin macnaa waxa weye kuwa ay caabudayaan kulligood ama dhagax ha ahaado ama geed ha ahaado ama qabri ha ahaado ama nin saalix ha noqdee kuwaad caabudaysaan wax risqiga ah oy idiin hanan karaan ma jiro waxba macnaha idinma siin karaan aayadda hore la macnota risqi ay idin siin karaan ma jireen ilaahay ka raadiya risqiga agta ilahay agtiisa ka raadiya subxana wa tacala haddaad wax doonaysaan ilahay baa waxay maxaa yeele isaga laftiisa waxba haynin yani soomaalida waxaa tidhahda lama qaawani isma qaado isaga laftiisii baa qaawan oo baahan hadduu isagii baahan yahay muxuu wax kugu tari daaqidu shay laa yuctii ninaa wax wax kuguma biiriyo asaga lafihiisa yani waxa wey marka hore dar yeeli laha ninkii tiisa yeelaatu kale ku dara war nin isagu wax haysto oo gacanta wax ku hayo oo mulkigiisa wax ku jiraan ayaa macnaha waxa wey oo isagii lafihiisa deeqay baa wax kugu biirin karay laakiin nin isagiiba baahan muxuu kugu tari saas wey macana bal waxaa qariiba oo aada loola yaabaa mid lagaba yaababa inuu kaa liito oo ilaahay adigu aada uga dhowdahay subxaana wa tacaala inaad wax ka raadiso dhagax iyo caro meel taalla iyo geed meel laga taagay iyo jamaadaad wey adiguna ilaahay bini aadam uu karaameeyey baa bal ciddii la karaameeyey baa intay hoos u dhacdo yaa waxay aadaysaa wixii aan la karaamaynin oo jamaadaadka ilahay makhluuqaadkiisa ka midabaad dib ugu boofaysa adaana ilaahay karaamo ku siiye subxaana wa tacaala yani waxaa kasii daran qaar shayaaiinu yani insi ah oo shaki uusan ku jirin inay shayaain yihiin laakiin awliyanimo sheeganaya dadka awliyanima sheeganaya qaarna waa awliyo qaarna waxa weye waa shayaadiin magaca ku adeeganaya qaar noocaasoo kalea ah adigoo saalix oo habboon oo masaajida ku jiro salaada tukan oo cibaadaysanayo ilahay ku xidhan inaad wax ka raadiso waana abcadu khalqi illaah dadka ilahay kuwii ugu fogaa inaa ilaahay loo sii maro subxaana wa tacaala oo jid laga dhigto ilaahay wax lagaga raadiyaa waa masale aad cajib badan wey marka wa qowlihi tacaala buu baabu yahay ina aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii kuwaad caabudaysaani laa yamlikuuna ma hanan karaan lakum idinka risqan wax masruuf iyo risqiga idiinma hanan karaan beer ma soo saari karaan oo ganacsi kuguma guulayn karaan oo gurigaaga wax kuguma keeni karaan oo intaad macnaha waxa weye juhdi iyo dadaal samayso midho wanaagsan kaama siin karaan oo jeebkooda wax kaagama soo saari karaan wax alla waxay ku siin karaan ma jiro ee fabtaquu haddayna kuwaasi waxba haynin yaa waxayo loo raadsi fabtaquu horaan u nidhi haddii meel laysu dido albaab laysla xidho albaabbu sharcigu furi kaa waa laydinka xidhaya mid kaleetaa laydiin furiye fabtaguu raadiya cinda allaahi ilaahay agtiisa arrisqa kaydadka waaweyn ee risqigu ku jiro iyo istoorada iyo bakaarada ilahay baa haya subxana wa tacala asagu ninkuu u fasaxo unbaana meesha wax laga siin marka isaga wax ka raadiya wacbuduuhu isaga caabuda wacbuduuhdaasi waxay faa-iideynaysaa risqiga la daba dhigay cibaadada iyo ilaahay daacadiisu sabab waxay u noqotaa risqiga ruuxii daacada barya oo ilaahay ku xidhmaayo ilahay risqi buu sin subxaana wa tacaala waa tii aayaddu ahayd waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqhu min xayu laa yaxtasib ninkii ilaahay ka cabsada dhibka haysta meeluu kaga buxo u samay albaabu kaga buxo meel uusan maleysanaynin ilahay risqi buu ka siinay subxaana wa tacala saas wey marka wacbuduuhu cibaadada iyo ku xidhanka ilaahay risqiga lagu gaadho waa sabab asbaabta ka mid washkuruu lahu ilaahay u mahadceliya shukriga waxaa la yidhaahdaa saddex meelood buu ka dhacaa qalbiga iyo carabka iyo xubnaha saddexdabuu ka dhaca qalbiguu ka dhacayo macnaheedu waxa weeyaan inaad ictiraafto ood ogolaato ood qirto nicmadan aada haysato nicmo inay tahay marka labaadna inaad qalbiga ka qirto cidbay ka timid wamaa bikum min nicmatin fa min allah wax alla waxaad nicmo haysataan xagga ilaahay bay ka timi inay nicmo tahayna waa inaad garato xagga ilahay inay ka timidna waa inaad garto waa ta qalbiga midda carabkuna waxa weeye in aad sheeg sheegto adiga oo ku mahadinaya oo ku ammaanaya ciddii ku siisay inaad carabka ka xusto iyaduna waa kaalinta carabka wey ta saddexaadee xubnaha waxa weeye barwaaqadii iyo nicmadii lagu siiyey inaad ku adheecdo ciddii ku siisay saas wey inaad ku ateecdo haddii xoole lagu siiyey ciddii ku siisay meel ayna raalli ka ahayn ha ku bixinin oo haddii caqli lagu siiyey ciddii ku siisay meelayna ugu talagelin oo raalli ka ahayn ha ku bixinin oo haddii xoog lagu siiyey sidoo kale nicmada meeshii ciddii ku siisay meelay raalli ka tahay mari taasina waa xubnaha shukriga laga doonayo wey macna ilayhi xagga alle ayaa turjacuuna laydiin celino alle subxaana wa tacaala isagaa aydin abaalmarin wa qowlihi ayuu baabu yahay odhahda ilaahay uu yidhi waman adalluu yaa ka baadinimo badan yaa ka lunsanaan badan ma jirto cid ka baadinimo badan minman cid yadcuu baryayoo u yeedhanaya min duuni illaahi alla sokadii man laa yastajiibu lahu cid aan weligii yeelaynin ilaa yowmi alqiyaamati inta qiyaamada laga gaadhay weligii aan yaani yeelaynin oo ajiibaynin wa hum kuwa ay u yeedhanayaan can ducaaihim kuwa baryaya ducadooda iyo baryadooda haafiluuna waba iska halmaansan yihiinba yaani dad waxaa ugu xun oo ugu liita oo ugu caqdi daran oo ugu lunsan oo ugu baadisan ninka u yeedhanaya ilaahay cid aan ahayn subxaana tacaala ciddaa aan ilaahay ahaynna tilmaanteedu waxa weeye haddaad weligaaba u dhawaaqatood u yeedhato waa habeenkii xalay ah tegey weeye inay marna hooy ku dhacdo istijaabada waxaa la yidhahda ruuxu inuu ku maqlo wixii uu ducadaadiiyo codsigaagii markuu maqlana uu fuliyo marka iska badaa inay fuliyaane ma maqlayaan aayad kale waata inoo sheegaysa in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum haddaad u yeedhataan baryadiinna waa niman maqlaya ma ah waa jamaadaadkaa dhagaha xidhan dhagax meel yaalle iyo caro meel taallaay dhawaaqaaga iyo wax isii iyo waa yani waxa weeyaan ma dhalays baan ahay iyo waan oomanahay iyo waan gaajaysnahay iyo maxay ka garawaxaysa waa jamaadaad maba maqlayaanba haddii lagaba soo qaado inay maqlaanna waxaad weydiisanaysa gacantooda kuma jiro saa daraaddeed maba kuu ajiibi karaan kuuma fulin karaan waxaad ka codsanaysa macana saas way macana ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaadho haddaad dul taagnaato inuu ku ajiibo oo ku yidhaahdo hooy oo hadalkaagii waan maqlay waana fulinaya oo uu kuu fuliyahay waa waxaan suurtagal ahay dad waxaa baryayo oo u yeedhanayahay dadkay ugu xun yihiin macna isla markaa kuwan loo yeedhanayo kuwa loo yeedhanayahay baryadan iyo dhawaaqan loo samaynayo codsigan loo samaynayaay wayba ka dhagala waaba khaafiliin oo way iska halmaansan yihin waa macnaha waxa way ruuxa qabrigiisa iska yaala ama waaba carada ama waaba dhagaxa ama waa dhagax la taagay oo gumburi lagu magacaabay oo baraka lagu sheegay bal ku dari maba maqli karo waa aafil waa makhluuqa ilaahay meesha uu taagay wey maana dhagaxa alloobaad wey maana wax alla wuxuu maqli karana ma uu jiro maana hadduu maqlana waxba kuma qaban karo kaba soo qaad hadduu maqlo oo alla yidhaahdaba awliyadu qabriga way ku nooshaan oo qabriga way nool yihiin oo ruuxii u tagaa way maqlayaan haddii la yidhahdaba fardan kaba soo qaade eh. laakiin ma yeeli karaan oo ma kuu fulin karaan xogsigaani xageed ku aragtay inay kuu fulin karaan saas wey maana waman adalu marka dalaalkaas dalaalka asalkiisa waxaa la yidhahdaa ruuxu markuu jid hayo oo jidka ka habaabo oo dhul bahgooya oo xidlo ah ku fakado ayaa dalaalka la yidhaahdaa ruuxaasi macnaha halis wuxuu u yahay inuu dhulkaa bahgooyada ku dhex baktiyo ku dhex dhinto saasuu halis u yahay marka caqli darro fara badan baa ku jirta waxaan waxba tari karan inaad xurraadsato waman adalu yani inay cilmi darro iyo caqli darro labadan ku jirto cilmi intaan la gaadhina xataa caqli darro badan baa ku jirta dhinaca qadaro badan ku jirta waxaad ku garanaysaa dadka hadda matalan culumta maadiga akristay culum diiniya xataa wayna akrisan jaamacada iyo ka soo baxeenoo laakiin culum maadi akrisan saynis iyo jugraafi iyo taariikh iyo waxaasay akristeen dadka noocaasoo kaleeta ee reemagaalka waxoogaa teknolojiyad iyo horumarka adduunka wax ka arkay wadaad qabri ku jiraa wax kutarif lagu kari maayo saas wey ku kari mayse fooxlayaal bay odhanaya waa dadka reemagaalka ah ee mutacalimiinta ah tacliimtooda xataa maadiga tahay haba yaraatee lagu kari maayo maxaa loogu kari layaha diin muusan akhrisanin qur-aan muusan arag oo xadiis nebi muusan arag salawatulli wasalaamu caleyh oo diidaya maxaa loogu kari layaha waxaa loogu kari layaha caqliga binu aadamkaan xataa ogolaanay cilmi iska badaa caqliga binu aadamkee saxiixa ah ma ogolaanay maxaa yeelay warwadaadkan kadaata qabriga ku jira shalayso markii uu geeriyooday hanti wuxuu ka naxay xiliya xoolaba adduunka wuxuu ugu jeclaa rag baa haysta rag xeradood bay ku jiraan haweenaydiisii la dumaal oo xoolihiisii rag baa haystoo dhaxlay oo kabihiisii iyo dharkiisii la qaybsay war wixiisa muceshadu intuu adiga waxisanay ma xoolihiisa soo dhaxsado intaasi caqliga basiidka ibni aadamka fahmi kara saas wey maana ee saliimka alla shubahaadki waxyaalahaas aysan ku dhalanin saa daraaddeed baan lagu karayn kubaas oo inta yaraantii yani balaayo loo soo laqeeyo kusoo weynaaday balaayotaad ku weynaatay baa kuugu darane ku noocaasoo kale unbaan laga karaynin laakiin ibni aadamka caqligoodu saliimka yahay waxaasoo kaleeto uba ka xoroobiba macnaha saas waman adalu yaa ka baadinimo badan oo ka lunsanaan badan ma jirto cid ka baadinimo badane minman cidda yadcu baryaya oo u yeedhanaya min duuni illaahi alla sokadii man laa yastajiibu cid aan ajiibaynin lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama laga gaadhay wa hum kuwaa loo yeedhanayaana can ducaaihim kuwa u yeedhanaya baryadooda haafiluuna wayba iska halmaansan yihiinba waxbaba kama ogaba adiga unbaaba daalay meel xidla aad ah ku daalaye kan aad wax ka raadinaysa kumaba ogaba ilan daalkaa laguu ogeyn baa ugu darane saas wey macana waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaaan wa kaanuu licibaadatiim kaafiriin waidaa xushira <coughs> haddii lasoo kulmiyo annaasu dadkii haddii laysu keeno maalinta qiyaamada kaanuu waxay noqonayaan kuwii la caabudayey lahum kuwii caabudayey waxay u noqonayaan acdaa'an cadowyaal col baa la noqon wa kaanuu waxayna ahaanayaan kuwii la caabudayey baa waxay noqonayaan bicibaadatihim kuwii caabudayay cibaadadooda kaafiriina kuwa dafira bal inta laysu dabadhigay u fiirso horta baryadaada yeeli maayaan baa le maba maqlayaan kow hadday maqlaanna waxba kuuma tari karaan way iska halmaansan yihiino waaba ka dhagala-iyo dhawaaqan iyo qayladan kaa baxaysa ta labaad aakhare maalinta laysugu tago cadow baa tihin xiira xiira adiga iyaga adiga ilaahyadaadii aada wax weydiisanaysay unbaa berritoon laydin macnaa wax weeyaan laydin kala bixi colaad baa dhexdiina ka taagan wadaadkii aada wax weydiisanaysa sheekh hebelo wax itar lahayd markii berrita inta iyo maxkamadda lasoo istaajiye layidhahda a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa umniya ilaahayni min duuni illah sida nabiyullaahi ciise lagu odhan doonoo kale maadaa dadka ku yidhi ilaah iga soo dhigtoo isoo barya waxbaan tari karaay maadaa ku yidhi kawaanka lasoo saaro u yidhaahdo ilaahay yani waxa weyaan imiina caabudi jirin waxbana kamaanan ogeyn mana garanayo ismana naqaano markuu ku yidhaahdo adiguna aad tidhahda isagaa iyidhi oo labadiina laydiin fagaarayo dagaal idin dhex maro taasway midda la tilmaamaya macna waa adigiyo kaad wax weydiisanaysa wey maana saas wey haddii arrintan loo saamixi waaye nabiyullaahi ciisa calayhi salaam oo aan isagu codsanin dadkana aan ku barbaarinin inay wax soo weydiistaan oo ilaah ka dhigtaan bal ku barbaariyey rabbii wa rabbukum allah rabbigay iyo rabbigiin waa allah sidaa ku barbaariyey haddii la dayn waayo iyagoo la doonayo in lagu xumeeyo kuwankadaasa todoba socdee wax weydiisanaya haddii la yidhi maadaayi dadkay soo caabuda la dhihi doono shee cabdilqaadir jiiraani miyaad mood in la dayn uweys miyay kuladdaa in la dayn doona zaylixi miyaa la dayn doona abadan kawaankaa lasoo istaajin ayagu ama raalli ha ku noqdeen kii raalli ku ahaana waxa weeyaan waa inkaar baa ku dhacday kii diidanaa oo intuu noolaa ka dagaalami jirayna kuwii uun daba socday unba inkaartu haysataa isagu waa badbaadaya macna saas wey laakiin iyagaa laga xumayn macna saas wey marka cadow baa laysu noqon oo waa la dagaalami midda kale cibaadadii aad caabudi jirteen iyo baryadaad bari jirteen iyo waxaad u gowrici jirteen wayba dafiriba memaad yani waxa weya waxay odhanayaan yani wallaahi rabbina aayadii mana aayad kala jirta yani maynana caabudi jirin mayna ilaahuna caabudi jirin annaga maynana caabudi jirin bay odhanayaan saas way inkirayaan oo way dafirayaan waidaa xushira annaasu dadkii haddii lasoo kulmiyo kaanuu waxay noqonayaan kuwii la caabudi jiray lahum kuwii caabudi jiray waxay u noqonayaan acdaaan caal bay u noqonayaan wa kaanuu waxayna noqonayaan bicibaadatihim cibaadaday caabudi jireenna kaafiriina kuwa diido oo dafiray noqonayaan maynana caabudi jirin bay odhanayaan allow ee iyagaa macnaha baadiyoobay mar aanaan lubinin anagu hadday saa odhan waayaan hadda iyagaa la haystaa wa qowlihi tacaala buu u yahay amman yujiibu amman cideebaa am bal amtu atii ibdiraabiyad ahayd wey am warkaa ka man kee weye yujiibu midka ajiibaya almudara midka la dhibaato geliyey cidda dhibaataysan yaa yeesha oo markuu dhawaaqdo dhawaaqiisa maqlo wax uga qabto idaa dacahu markuu u yeedho wayakshifu yaa fayda assuu'a xumaanta yaa fayda oo wayajcaluhum wayajcalukum sooma wayajcalukum khulafaa wayajcaluhum buu qoray wayajcalukum wayajcalukum yaa idinka dhigay khulafaa alardi dhulka kuwa maamula maamulka dhulka yaa gacantiina geliyey jawaabtu waxa weyaan allah ayib a ilaahun mid la caabudaa maca allahi alla la jirankiiya marka qeybta hore ee la weydiinayo ay ka jawaabayaan waa qeybtan ku tilmaanay inay tahay tawxiid rububiya la yidhahda tawxiid rububiya tawxiid rububiya macnaha waxa weeyaan waa ilaahay subxaana wa tacaala afcaashiisa iyo tasarufaadkiisa iyo tadbiirkiisa iyo maamulka kownka uu maamulayo wixii isaga ka soo fulay in loo gooni yeelo taasaa rubuubiyada la yidhahda gaaladii waagaa joogtay ee lala dagaalamayeyna way rumaysnaayeen qaybta iyada inay rumaysnaayeenna tanaa kutus markii la yidhaahdo war ruuxa dhibaataysanee dhibku ku habsaday markuu gacmaha taagto oo uu baryo ninka wax u qabta ee ajiibo ee yeelaayo yaa weye ciddase dhibka idinka qaada idinka fayda markuu idinku habsado xumaantu iyay tahay yaadka dhulkan idiin dhiibay oo maamulkiisa gacantiina geliyey waxay odhanayaan allah intaasoo dhan ilaahay baa sameeyey markaasaa waxaa lagu xujaysanayaa intaa haddaad ogoshihiin maxaad ilaahay cid kale ula caabudaysaa a ilaahun maca allah waa uluhiyadii marka tawxiid ululuhiya wey oy diidaneeyeen maxaa yeelay rubuubiyadaa la xujaysanoo daliil ahoo maadaama ay ogol yihiin iyadaa la xujaysanoo waxaa la odhanaya tan haddaad ogoshihiin maxaa tan ku diidantay labadoodu waa isku xidhan yihin haddaad rumaysan tahay kownkan ilaahay keliyaa gacanta ku hay oo isaga waxaan ahayn waxba kama bixin karo waxbana kama diidi karayo maxaad cid kale waaye wax ugu gowraci oo maxaad cid kale u baryay oo maxaad cid kaleeto macnaha ugu sujuudi oo maxaad cid kale ugu salaaday ila akhiri yani rububiyada iyo uluhiyadu waa mutalaazimaan waay waa isku xidhan yihin marka waxaa laga garanaya mushrikiintii carabtu waxay yaqaaneen inuu ruuxu markuu cabaado oo qayla dhaansado oo uu dhawaaqo cidda keliyeeta ee dhawaaqiisa wax ka qaban karta inay ilaahay tahay subxaana wa tacaala hadday taa ogolaayeen maxaa asnaamta ee taata ay u haysteen marka jawaabteedu waxa weeye waatay iyaguba caddeeyeenoo ilaahay baan usii maraynaa wey bal u fiirso ma ay rumaysna inay dhagaxyaantani wax tari laakiin waxay rumaysan yihiin ilaahay baa loo sii maraa oo ilaahay bay kuu dhoweyn oo intay dalabkaagiiyo codsigaaga qaadaan iyo ilaahay kuugu geyni oo irja ahaan baanu u wadanaa intaasay u wateen wa ilaa cidda ajiibidda iyo helitaanka iyo siinta iyo diiddadu ay ka soo fushay inay ilaahay tahay nimanku waa rumaysnaayeen qur-aankaana arrintaa ka markhaati kacay dadka marka maanta xujaysanaya war anugu waan rumaysnahay ilaahay keliya inuu wax maamulo tayib maxaa wadaadkan kugu imtixaana ku daba dhigin maya haddee waxa wey ilaahay buu iga dhowya maa ashbaha alleyla bilbaarixa so isuga ekaan aad bay isugu egyihiin waa tii un wey tii gaalada lagula dagaalamee loo diidan wey macnaa midda meesha taalla ayb aman cidee weeye aman yujiibu yaa yeela almudara midka la dhibaato geliyey yaa codsigiisa yeelo oo qaada idaa dacaahu markuu u yeedho oo wayakshifu fayda asuu'a xumaanta oo wayajcalukum idinka yeela khulafaa alardi dhulka maamulayaashiisa khulafaa macnaha waxaa laga wadaa dhulka maamulkiisu ilahay binu aadamka u dhiibay subxaana tacaala saasi waa macno oo maamulka guud ama khulafaa alardi khulafada asalka ilaahay ugu talagala dhulka inay maamulaan waa dadka saalixiinta ee wanwanaagsan a ilaahun ma mid la caabudaan maca allahi alla la jirankii amar maxaad ilaahay cid aan ahayn marka u caabudaysaan haddaabaad leedihiin cid kaleeto oo hadalka yeeli karto oo wax kuu qaadi karto oo ma ay jirto warawa abaraaniyu su-aal baa meesha taallahay dadka qaarkii aada bay ula yaabayaan anaa laftaydaaba la yaabanba dadku hadday qur-aankan akrinayeen axaadiista nabigan akrinayeen salawatullahi wasalaamu caleyh khaladaadkan bulshadu ay gelayso maxaa loo garan waayo inay khalad oo looga tegi waayo dhowr sababood baa keenay ta koobaade horta waxa weeyaan bulshadu kitaab iyo sunna mayna akhrisan jirin inaysan akhrisan jirin daliil waxaa kugu ah kutubta masaajidda laga akhrin jiray ama waa minhaaj iyo kutub fiqi ah oo tawxiidka aan taabanaynin ama ma ahee waa kutubta la yidhahdo kutubta dariiqada oo munaaqabka iyo jawharu nafiiska iyo kutub noocaasoo kale taawey tafsiirka qur-aanka waxaan xusuusman sooba gaadhnayba bisha ramadaan markay bilato ayaa tafsiir didis ah bacdu macnaa suwar ayaa la mari bas wax tafsiir oo socdo dadka loo sharci ma jiro axaadiista nebiganaba sal lla alay wasalam waddanka qariib bayba ku ahayd daliil waxaa kuugu ah taariikhdaa hadda lagu hayaa ninkii ugu horeeyey ee magaalada xamar xadiis ka bilaabay sheekh imraan zuuley buu ah riyaad saalixiinka ka bilaabay wakti dhow bay ah aawey axaadiistii marka ummahaadkii aawey aawey ummahaatu sita aawey masaaniiddii aawey macaajimtii aawey aawey kutubtii waaweynadee tafsiirka aawey kullu dalika wadanka iyo culimadu maba yaallaanba maba yaallaanba hadday yaallaanna ninkay qanaanin akriyaya maa jahligaasi horta masaladaasi masalo taallabay ahayd ilaa waqti dhowna xataa waxaway dadka waaweyn iska badaa innagaa soo gaarnay midda labaadi waxay ahayd iyadana kaliftay aayaadkan loogu talagalay inay ummadda dhaqankeeda iyo khaladkeeda iyo tawxiidkeeda iyo akhlaaqdeeda saxdo ayaa waxaa la odhanayaa gaalay kusoo degtay ninka wadaadka xataa tafsiirka akhriyaya qur-aankii oo dhan wuxuu ku xidhxidhay sanduuq la yidhahda sanduuqa gaalada saas way macana gaalow kusoo degay oo gaalow ku saabsanya oo dhaqankii gaalada haddaan inagu la nimaadno soo aayadihiina qaban maayaan oo axaadiistiina qaban mayso saas weye marka masalada keentay in lagu baraarugi waayo oo culimmadu ku baraarugi waayaan yani asbaabtaasaa ka mid warawa abaraaniyu abaraani wuxuu wariyey biisnaadihi sanadkiisa wuxuu ku wariyey annahu amar yashaniye kaana inuu ahaa fii zamani nabiga waktigiisii munaafiqun nin munaafiq oo yu-dii dhiba almuminiina dadka muminiinta ah tabarani wuxuu wariyey oo sanadkiisa ku wariyey inuu waqtigii nabiga sal ly slam uu jiri jiray nin munaafiqoo muslimiinta dhibi jiray dadka muminiinta ah faqaala bacduhum muslimiinta qaarkood baa marka waxay yidhahdeen quumuu bina ina istaajiya oo ina keena nastakiisu aan gargaar weydiisana birasuuli illahi sal ly slam nebiga kaale aan gargaar weydiisana min hada almunaafiq munaafiqan kaale nebiga aan gargaar ka weydiisan inuu inooga gargaaro munaafiqan dhibkiisu ina gaadhay ee aada inoo dhibay fa qaala nabiyu sal lay slam nabigu way soo tageen macnaa baa meesha ku jirta nabiga u yimaadeen waxay leedahay nebigo ninka naga qabo oo nooga gargaar oo si naga dheh kelimaday isticmaaleen baa waxay ahayd marka yani akisnaa yaa rasuul allah min hada almunaafiq saasoo kale macna nooga gargaar nebigow munaafiqan markaasaa nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam inahu laa yustakaasu bi aniga gargaar layma weydiisto wa inamaa yustaqaasu billaah ilaahay baase gargaar la weydiistaa aniga gargaar layma warsade mana bixiye allah gargaar la weydiistaa subxaana wa tacala saxaabiga warinaya cubaadat bnu saamit weye sidaas weye xadiidku marka waa xadiid daciif ah saxiix ma ah maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira ninkii la odhan jira cabdullahi bnu lahiica waa nin sayi lxifdi ah kutubtiisiyaa ka gubatay kutubtu wax ka akrin jirayo yani xifdi ma ahayn xadiis musan xifdisnayn kutubtiyaa marka ka gubatay kutubtii markay ka gubatay buu marka wuxuu damcay wixii kutubta ku taalay inuu kor marka ka sheego markaasuu wax isku dardaray waa laga tegey marka xadiistiisa ninkaasoo marka cabdullahi bn lhiica la yidhahdaa ku jira sanadkiisa waana xadiis daciifo sidaasuu xadiisku daciif ku yahay ayib haddii la yidhaahdo xadiidka macnihiisa macnaha macnaha waxa weeyaan waxaa la diidayaa oo uu nabigu diiday sal lay slam hadi la yidhaha xadiidku waa saxiix weye waa daciife eh. yacni gargaar weydiisiga in isaga gargaar la weydiisto ilahay baa gargaar la weydiistaa oo soo inagii soo sheegnay ruuxu hadduu nool yahay kulana joogo waxa aad gargaarka ka weydiisanaysa awooddiisa ay ku jirto tabar u leeyahay inay bannaan tahay munaafaqani soo nebigu sal ly wasalam si uun ma dhihi karayo oo ama lama ciqaabi karo ama masalan waxa weyaan si uun muslimiinta loogama qaban karay waxyaalaha nebigu awoodi karay ka mid tahay salawatulli wasalaamu caleyh ayib muxuu u diidi marka nebigu laba siyoodba waa la dhihi karaa macnaha in la yidhaahdo laa yustaqaasu bi arrintan munaafaqa gargaar la igama warsado oo laima weydiisto oo arrintaa ay ku gooni tahay waa macquul maxaa yeele munaafiqiinta nebigu salawatullhi waslaamu caleyh ka muslimiin ahaan buu la dhaqmi jiray isagoo og inay munaafiqiin yihiin lamana diri jirin lamana ciqaabi jirin marka arrintani tii gargaarka layga weydiisan jire ma aha ee wax ka qaban lahaa saa in lagu daayo mooyaane inay saas tahay waa macquul waxaa kaloo suurtagal ah inay tahay inamaa yustaqaasu yani laa yustakaasu bi inuu nebigu ilaalinayo salawatullahi wasalaamu caleyh carabka iyo afka uu edabkiisa la ilaalinayo kelimada istikaasada la yidhaahdo laga dhowrayo in binu aadam loo wajaho oy fiican tahay in ilaahay loo wajaho subxana watacala marka xayndaabka kore ee tawxiidka ayuu nebigu waardiyeynaya salawatulli waslamu caleyh xataa kelimaad waxoogaa kelimaadkaa xataa la dhowraya wax kale iska badaayo sidaana waa suurtagal ayaa la leeyahy laakin duuduubhaanba xadiidku waa daciif warawa tabaraaniyu biisnaadii wuxuu ku wariyey anahu kaana waxa ahaa buu yihi fii zamani nabiy sal ly sl waqtigii nebiga munaafiqun min munaafiqoo yu-di lmu'miniina mu'miniinta dhiba wa qaala faqaala bacduhum saxaabada qaarkood baa marka waxay yidhahdeen qumuu bina ina istaajiyo ina keena nastakiitu birasuuli lah sal lay slm nabiga aan gargaar ku weydiisanay min hada almunaafiqi ninkaa munaafiqa ah macna si inuu naga dhaco macna ama ha la canaanto ama ha loo hanjabo ama haba la ciqaabo faqaala nabiyu sal lay sl nabigu marka wuxuu ihi inamaa inahu laa yustakaatu bi aniga gargaar layguma weydiisto gargaar anugu wax kama qaban karo wey macna waxba kama qaban karo ninkan arrintiisa oo munaafaqa khaadkaa ah macna oo sidaa doonaysa wax loogama qaban karo maxaa yeelay muslim oo kalea loola dhaqmaya ayib ama ma ahe inamaa yustaqaasu bi yani inahu laa yustaqaasu bi kelimada istiqaasada la yidhahda aniga la iima isticmaalo wa inamaa yustaqaasu billah ilaahay baase gargaar la weydiistaayo kelimadaasi ilaahay in loo isticmaalo ayay ku fiicanta saa waxaan u leenahay yani kelimatu istiqaasa qur-aankay ku aroortay ayadoo makhluuq loo isticmaalay biqisati nabiyllaahi muusa calayhi salaam fii suurati lqasas in ahayd baan u malanaya waatii ahayd faistakaasahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwihi fawakazahu muusa faqada caleyh yani labadii nin ee midna qibdiga ahaa midna israa'iiliga ah ee islaynayey ee nabiyullaahi muusa calayhi salaam uu soo agmaray kii macnaha reer israa'iiliga ahaa baa wuxuu gargaar weydiistay iyo garab garabqabasho nabiyullaahi muusa calayhi salaam mjeedaa marka kelimat listigaasa oo loo isticmaalay makhluuq nabiyullaahi muuse loo isticmaalay laakiin wuxuu awoodi karaa qur-aankay ku saaroon marka asal ahaan way iska banaan tahay laakiin xadiidku hadduu asixi lahaa waxaa la dhihi lahaa waa laga fiicay xadiidkuse ma asixin marka waa loo isticmaali karaa macna nin wuxuu awoodi karo aqiisni waa dhihi kartaa war nin igarab qabo ii kaalme saas wa macna ii gargaar ayb fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowra ku jira alulaa masalada koowaadi waxa weye ana cadfa ducaa ducada oo lagu daba xidhay cala alistiqaasati gargaar weydiisiga min cadfi alcaami cala alkhaas caam oo lagu cadfay khaas bay ka mid tahay macnaha waynu soo sheegnay yani waxaynu nidhi adducaa way ka guda weyn tahay istiqaasada saa daraaddeed sheekhu wuxuu yidhi min ashirki an yastakiisa bigayri illaah aw yadcuwa yadcuwadaasi ducadaasi waxay ka guda weyn tahay istiqaasada saas way macna ayb athaaniyatu masalada labaad waxa weye tafsiru qowlihi odhahda ilaahay oo la fasiro walaa tadcu min duuni illaahi maa laa yanfacuka walaa yanduruka aayaddaa tafsiirkeeda aan soo marnay athaalithatu masalada saddexaad waxa weye ana haadaa arrinkaas huwa shirku lakbar shirkiga weyn wey shirkiga weyn waxa weeye inaad ilahay cid aan u yeedhato fain maxaa yeele waxaa laga qaadanaya fain facalta fainaka min aaalimiin haddaad yeesho mushrik baata saasaa la alraabicatu masalada afraad waxa weye ana aslaxa annaasi dadka kuwa ugu fiican ee ugu hagaagsan low yafcaluhu hadduu baryadaa sameeyo ilaahay cid aan ahayn la baryayo irdaa'an isagoo ku raali gelinaya ligayrihi isaga cid aan ahayn saara inuu noqonayo min adaalimiina daalimiinta inuu ka mid noqonayo iska badaa ruux caafiyoo dembiile eh addoommada ilaahay kuwa ugu wanaagsanee ugu hagaagsanee ugu fiican hadday cilaa cidaan ilaahay ahayn u yeedhaan daalimiin bay ku noqon oo xaggee laga qaadanaya fain facalta nabigaa lagu yihi salawatullahi waslamu caleyh walaa axada aslax min rasuuli illahi sal ly waslam ruux nabiga ka hagaagsanna ma jiro haddii isaga lagu yidhi haddaa arrinkaasi kaa dhaco daalim baad noqon lagu yidhina nin kasta oo nabiga sal ly wasalam salaaxa iyo wanaagga kaga hooseeya waa ka seexa jiraa wey macna alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye tafsiiru laaya aayadda tafsiirkeeda allatii aayaddaasoo bacdaha aayaddii hore ka dambeysay waa aayadda yahay wain yamsaska allahu bidurin asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye kownu daalika arrinka ahaanshihiis uu yahay macnaha waxa weye baryadii ilahay cidaana la baryay kownu daalika arrinka ahaanshihiisa uu yahay laa yanfacu midaan wax tarayni fi dunya adduunyada maca kowni isagoo weliba a kufran gaalnimo gaalnimo wuxuu la dheeriya ilaan gaalnimo waxaa ku jirta adduunka ad wax ku hesho tani waxa weeyaan waa eber wey waa eber waa abaar adduunna wax ku heli maysid aakhirana wax ku heli maysid sidaas wey maana su-aal oo dad baaba intay qubuurta tagaan oo islaamihii yani u dhali waayey geeyaan meeshaa ugu soo urqaade soo lama dhihi karo mid baa intuu meesha tago qabriga tago oo wax weydiisto wixii ku hela see lagu odhan karaa waxba adduunka kugu soo gaari maayaan waxaa lagu odhanayaa waxaa kale jira waxa meesha ku heshay laakiin ma xagga ilaahay buu wuxuu ka yimid mise wadaadka qabriga ku jiru ka yimid waa su-aal meesha lagugu sii la geray laakiin ma ilaahay xaggiisuu ka yimid mise wadaadkanaa keenay wadaadkanse lug intee la-eg buu ku leeyay sabab ma u noqday ma kuu baryey mise kuwaa maqlinba ilaahay baa meesha kugu siiyey un haddiise ilaahay meesha kugu siiyey soo suurtagal maaha in macnaha lagugu imtixaanayo lagugu ibtilaynayo ilaan saan soo sheegnayba macaasida mar badan baa laysugu kabageliyaa ayadoo macnaha addoommada lagu imtixaanayo waa sii ahayd yani waxa weyaan fi suurati yani suurati almaa markii laga warramayey xajka dadku markay xarmo yihiina sii socdaan ugaadhi baa iskaga riganaysa tanaaluhu aydiikum wa rimaaxukum warmihiiniyo gacmihiinaaba ugaadhi idinka carari jirtay yaa waxay gaadhaysaa gacmihiiniyo macnaha wa warmihiinaa gaadhay hoostaa laga soo gelinaya ugaadhi oo laku riganba maxaa laga rabaa may cararto waa la leyliyey oo waxaa lagu tijaabinayaa bal inay laayaan iyo in kaleeto saas wey waxaa laga yaabaa in macnaha xoolaha haddaad u dhaqaaqdo xagga ribada aada xoolo ka dhergi oo ribada meel walba la dhigo faa'iidadeeda laakiin haddaad xalaal raadiso abad kusoo bixi weyda oo maxaa xaaraamta loo sahlaya xalaashii loo laalay waxaa loo laalayaa addoommadaa lagu imtixaan adigaagan lagu keri waayey marka meesha waxaa wax lagugu siin qabriga agtiisa bal waxaa lagu tijaabini inaad xumaantan kusii fogaatiyo inaad ka laabato saas way macnaa marka waa lagu kabageline dhurwaa meeshuu doonaya usha loogu dhuftay ha noqonina soo laabno saas wey macana inaad soo noqoto halqabaa isxusuusato marka waxba kama bixinina ilahay xaggiisu ka yimi adduunya aakhira marka waa lagu khasaariy waxba laguma helo asaabicatu masalada todobaad waxa wey tafsiru laayati haalita aayadda saddexaad oo la fasiro aayadda saddexaad waxa wey fabtaguu cinda allahi risqa aayadda hayd athaaminatu aayadda yani masalada sideedaad waxa weeye ana dalaba arisqi risqiga oo la raadiyaayo laa yenbagii ma haboona in laga raadiyo ilaa min allah xagga ilahi in laga raadiyo mooyaane kamaa sidaa ana aljannata jannadaba laa tutlabu aan looga xogsanin ilaa minhu xagga alla mooyaane adigu janno miyaad wadaad weydiisan waa la heli dad odhanaya macnaha waxa weye sheekh hebel baan isku hadlaynayaayo aan ku tala gashanaya inuu jannada igeeyo muriidkiisii baan si fuuxay bal ashcaartooda dad u fiirsato yani muriidkaygiiyo isoo qabto oo aniga isku kay halle ayagaaba ka tegayaba isku kay halle aniga saas bal cajaa waxa weeye waxay yidhahdaan macnaha waxa weeye waxaa jiri jiray nin sheekh abdiqaadir jilaani u ahaa muriid shekh abdiqaadir jilaani waa lagu been abuurtaa nin saalix u ahaa nin saalixa siiradiisa culimadu markay u tarjameen nin aada saalixa abu ah cibaado badan laakiin waa lagu been abuurtay salaaxiisii iyo wanaagiisii bay dad badan ka faa'idaysteen marka waxay yidhaahdaan oo asaadiirta sheegaan waxaa ka mid a ah. waxay yidhahdaan nin baa muriid u ahaa ninkii muriidka u ahaa ilaahay muusan aqoonina sheekh cabdilqaadir jilaani buu lagan yaqaana ninkiibaa malakulmowdkiibaa u yimid nafsi baa laga qaaday markaa nafta laga qaadaya shekh cabdilqaadir jilaanina lama socodsiinin malakulmowdku intuu usoo dhuuntay buu nafti ka qaaday wiilkii markii la waayey ayaa sheekh cabdilqaadir jilaani baa marka birmaday birmad buu kaga daba tegay marka malaggii oo naftii sii wada nafo kaloo farabadanna ay dandiil ugu jiraan iyuu meel dhexa ku gaadhay markaasuu bahal dharbaaxa indhaha kaga soo gooyey malaggii il buu beelay nafyaalkii uu haystayna intuu wareeray malaggii ayay ka daateen naf walba meesheedii bay kusoo laabatay bu bidhaha saas naf walba ruuxii laga qaaday qaadayo dib ugu soo noqotay cajiib mabal ibnu aadam malakul juriil macnaha waxa weeye garaaci oo nafa ka soo daadsani war caqliga rumayn karaayo cajiib badana waxaasi munaaqib iyo balaayo o dhan buu ku yaallaa macna waxaa ka daran waxay yidhahdaan markuu geeriyooday oo aakhiro la geeyey ayaa ilaahay subxaana wa tacaala baa la xisaabtamo markaasaa la yidhi yaa taqaanaa ilaahay ma garanayo ilahay baa duusan aqoonin cadaabkaa la geeyaala sheekh cabdilqaadir jinaani baa ka daba dirmaday oo ilaahay anuu ilaahu anuu yaqaanaa buud saa daraaddeed baa lasoo soo jannada lagu geeyey warmagaal baa janno gala man ilaahay garan waayo baa janno geynayo cabdilqaadir janno geynaya waxaasi dad muslimiina ah rumaysan kutub bay ku taala laakiin waxaa nasiib xumo kutubta sideedaba laynooma laqmeeyo bal adigu intaad burdaha soo qaado haddaad carabiga garanayso laqmayso ama ha lagu laqmeeyo waad la yaabi wax ku yaal mawliidka kitaabkay dhahaan bal adigu laqme oo macaanida ku yaala faa laynoo laqmayn maayo laakiin waa laynagu dul akrin markaasaynu heeseesiy dhadhawaaq dhadhawaaqa iyo marqaanka iyo jidbada intaa un baynu kaga bix laakiin macnaha meesha ku yaallaba garan mayno taasaa macnaa wax way wax la yaabla ayib alcashiratu masalada tobnaadi waxay tahay anlaa adalla cid ka baadinimo badan ma jirto asaasicatu ta sagaalaad waxa weye tafsiiru alaayati araabica aayadda afraad oo la fasiro waman adalu miman yadcuu min duuni illahi alcaashiratu midda tobnaadna waxa weeye anlaa adalla cid ka baadinimo badan ma jirto miman dacaa cidda u yeedhatay kayr allahi alla cid aan ahay alxaadiyata casharata masalada kow tobnaadi waxa weeye annahu ciddaa loo yeedhanayaay haafilun waaba iska halmaansan yahay can ducaai daaci ka u yeedhanaya ee baryaya baryadiisa iyo yeedhishadiisa uu iska halmaansan yahay laa yadri canhu waxbana kama oga athaaniyata casharata masalada koob iyo tobnaad labiyo tobnaadi waxa weeye anna tilka dacwa baryadaa iyadii sababun waxay sabab u tahay libugdi lmadcuwi ka la baryayo inuu naco oo la coloobo addaaciya ka baryayo wa cadaawatihi lahu iyo inuu colaad u qaado baryada aada baryaysahay waxay colaad dhex gelinaysaa adiga kaad baryayso inaad isku soo dhawaataan iska badaaye colnibaad qalaqaadaysaanoo waad colloobaysaan macna waidaa xushira annaasu kaanuu lahum acdaa'an baa laga qaadan macna ahaalisata casharata masalada saddexiyo tobnaad waxa weeye tasmiyatu tilka dacwa baryadaas in lagu magacaabo cibaadatan cibaada in lagu magacaabo la caabudayo lilmadcuuyi kii loo yeedhanayo la caabudayo haddaabaad u yeedhatayba waad caabuday oo cibaada meel la kaama jirta wey macna araabicata casharata masalada afariyo tobnaadi waxa weeye kufru lmadcuwi ka loo yeelanayo inuu dafiri doono bitilka alcibaadati cibaadada inuu dafiri doono yacni wuu diidi doonaa layma caabudi jirin buu odhanayo iimana yeedhan jirin ismana naqaano saas inuu odhan doono manaa ayadda waataan kusoo marnay wa kaanuu kaafiriin alkhaamisata casharata masalada shan iyo tobnaad waxa weye hiya sababu kownihi hiya baryadaa ilaahay cidaan ahayn uu baryahay sababu kownihi ahaanshihiisa ayay sabab u tahay uu yahay adalla annaasi dadka kuwa ugu baadinimo badan ruuxa dadka ugu fog ee ugu nacabsan ee ugu caqli daran ee ilaahay yani ugu lunsanaan badan ruuxa inuu yahay maxaa sabab u ah ilaahay keyrkii uu baryayaa sabab u ah iyadaasaa sabab a ah macna ayib asaadisata cashrna masalada lixi tobnaad waxa weeye tafsiiru laayati alkhamis aayadda shanaad oo la fasiro aman yujiibu lmudara wey asaabicata cashrata masalada toddobiyo tobnaad waxa weeye almru alcajiib arrinka cajabta badan wa huwa arrinka casibta badanna iqraaru cabadati alawthaan kuwa caabuda sanamyada qiritaanka ay qirayaan maxay qirayaan annahu amar iyo shanihi laa yujiibu inuusan ajiibaynin almudara ruuxa la dhibaato geliyey ila allahu alla mooyaane kuwii xataa sanamyada caabudi jiray ayaa sidaa qiray ciddii dhawaaqato ilaahay inuu un wax siiyo mooyo cid kale inaysan wax ku tari karin waliajli haadaa sidaa daraaddeed bayna yadcuunahu ilaahay baryi jireen bishadaa'idi markay xaaladdu adkaato arrimaha darab markay dhacaan mukhlisiina ayagoo u gooni yeelaya lahu ilaahay addiina baryada ayadoo dhawaaqa iyo calaacalka ilaahay ku gooni yeelaya oo ilaahyadoodii iyo asnaamtoodii halmaamaya ayay xaaladaasoo kale ilaahay keliya abaari jireen oo aadi jireen subxana watacala waa markay badaha dhexeeda marayaan oo kale doontu inay la qarqoonto ay ka cabsadaan dhibaatooyinka waaweyna caamkaa markay dhacaan xaaladahaasoo dhan waxay halmaamin jireen yacni asnaamta yarkay jeebka ku wataan way daadin jireen ilahay bay aadi jireen subxana watacala waa meesha ay yidhaahdaan culimada qaarkood jawaanibta qaarkood nimankaasi waxaad moodaa xataa inay ku dhaameen dadka maanta in badanoo muslimiinta sheeganaya maxaa yeelay ayagu xaaladdu markay adkaato oo dhibku weynaado war waxani sanam waa ka wen oo sanam wax kama qaban kara odhan jiray ama sanam intaan sii maraynaba lagama gaari karee war ilaahay toosaan ugu orodno kuwan laakiin xaaladdu markay ku xumaato hadalkooda iyo dhawaaqooda iyo habarwacashadoodu awowga hebelow iyo sheekh hebelow iyo karow inay yidhahdaan mooye ilaahayow xid tidhaahdaay waa yarta aad bay u yartay macna bal adigoo baabuur saaran hadduu baabuurku waxoogaa jidka ka boodo oo macnaha waxa weeyaan uu goosto dadka meesha saaran oo dhan awoowa waxle mooyaane allah wax la arki maysa waa xaaladdu markay adkaatay maxaa maxaayl dadka quluubtoodii baa meel baas lagu xidhay hogaaninta loo sameeyey iyo macnaha waxa weeyaan yani fururxid ayaa waxaa lagu xidhay waxa la yidhaha awliye iyo mashaaikhii halkaasaa lagu xidhay ilahayba laguma xidhin subxaana wa tacala dadka qalbigooda ma ayb athaaminata casharata masalada sideed tobnaad waxa weye ximaayatu lmustafa rasuulka sal alay wasalam subanaha ilaalinta uu ilaaliyey xima tawxiid tawxiidka seerihiis siduu nebigu u waardeeyey salawatulli wasalaamu caleyh xima waxaa la yidhahda waa meesha le yaani boqoradu ay xidhaanoo aan la geli karin tawxiidka marka seerihiisii buu nebigu waardi adag saaray oo ilaalo adag saaray maxaa yeelay nebigu sal ly slam hadduuba yidhiba kelimadii istikaasada ahayd aniga la ima isticmaali karayo muxuu ku waardiinaya waa min baabi sadi daraa'ic waxaa lagaga hortegaya shirki oo dhan baa xifdada loo siibaya macna saas weyaan ximaayatu mustafa sal lay slam nebiga ilaaladiisa uu ilaaliyey xima tawxiidi tawxiidka macnaha seerihiisa ayuu ilaaliyey wata'adubi iyo edebsi maca allaahi ilaahay la jirankiisa yacni ilaahay in laga edegsado aan la isgarab dhigin xataa hadalka maa shaa allahu washita oo kale waynoo imaan doontaan yacni waxaad ilaahay doono adiga ilaahay waxaad doontaan lama dhao laakiin waxaa la yidhahdaa wuxuu alla doono markaa kadibna waxaad adigu doonto uma saas wey macana marka ilaahay iyo addoommadiisu meel ma wada galaane yaan la ysgarab dhigin wey macana wallahu aclam w sala allahuma w salam ala nabiyina maxamed wala ali w saxbi